بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في الإيمان musanifka raximah اllahu tacaala e, markii uu duruustii uu ka soo baxay ayuu halkaa wuxuu nagu barayaa iimaanka masaa-ishii ugu dambeysay masaa'il اlqadar ayaynu ka soo hadalnay arkaanu liimaankii qodobka ugu dambeeyey oo qadarka ahaa markuu ka soo baxay ayuu halkan mas'alaة اliimaan ayuu nagu baraya musanifka raximah اllahu tacaala almuctaqad الصaxiixu fi اliimaani caqiidada صaxiixa ahoo iimaanka dhexdiisa ah ayuu musanifka nooga waramaya qaala اlmusanif raximah اllahu tacaala wmin jumlaة اctiqaadi ahli sunة ana اliimaana qowl bاllisaani بأn ynطqa bشhahaadaة التwxيid laa إilaaha إlا الlah muxamad rasuul الlah واctiqaad bاlqalb بأn yجزma جزma qاطعا bصدqi kalimaة التwxيid وcamal bاljawaarix musanifka wuxuu leeyahy raximah اllahu taعaalى iimaanka tacriiftiisa cinda ahli الsunaةi والjamaعة wa cinda salaf الsaalix ridwaan ullaahi calayhim dadka ahlu sunnaha agtooda tacriifta ama qeexidda iimaanka mas'alatliimaan la qeexo iyou meeshaan noogu sheegay wuxuu yidhi wa min jumlati ictiqaadi ahli sunna ahlu sunnaha caqiidadooda waxa ka mid ihi waxa weeyaan ana aliimaana ana aliimaana qowlun hadal wey bilisaani carabka lagaga dhawaaqa iimaanka kelimatu tawxiid ina carabka kaga dhawaaqdo markaasuu qowlun bilisaan noo fasiroo yidhi bian yantiqa waa inuu qofkii ku hadlaa muslimka ahaa bishahaadati tawxiidi kelimatu tawxiid qiritaankeeda ou qira shahaadadeedii waa inuu ku dhawaaqo afka kaga dhawaaqo carabkiisii inuu ka yidhaahdo maxay tahay shahaadat tawxiid laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi ma jiro ila allahu allah mooye muxamadun nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam rasuulu ullah alla rasuulkiisii iyo adeegii oo khalqigiisa u soo diray inuu yahay qiritaankaas kelimatu tawxiid inuu carabka ka qiro ayaa la rabaa qofka oo qodobka koobaad waa qowlun bilisaan ka labaad wuxuu yidhi waictiqaadun bilqalbi iimaanku waxa weeye qalbiga oo qofka kelimatu tawxiid uu ka ictiqaadiyo uu ka rumeeyo ka caqiideeyo iyadan ictiqaadun bilqalbi maxaa loo jeedaa wuu fasiro wuxuu yidhi musanifka bian yajzima waa inuu gooyo qofkii muslimka ahaayee shahaadateynka ku dhawaaqayay jasman goyn oo qaatican go in uu maaragtay ka jasmiyo yacni inuu gooyo oo qalbigiisa ka goosto bisidqi kelimati tawxiidi kelimada laa ilaaha ila allah runnimadeeda ay run tahay inuu qalbigiisa ka ictiqaadiyo oo ka goosto baa la rabaa shaki inuusan gelin baa la rabaa qodobka saddexaad musanifku wuxuu leeyahay wa camalun biljawaarixi wa camalun iimaanku waa camal iyo shaqo la qabto oo biljawaarixi xubnaha laga qabto camal xubnaha laga sameeyo wey iimaanku marka tacriifta ahlu sunnaha musanifku wuxuu noogu sheegay saddex qodob saddex qodob inuu ka kooban yahay ahlu sunna agtooda iimaan maxaa la yidhaahdaa waa qowlun billisaan wa ictiqaadun bilqalbi wa camalun biljawaarixi saddexdaas wixii kulansado ayaa iimaanka la yidhaahdaa iimaankaasaa la yidhaahdaa tacriiftaas waa tacriifta ama qeexitaanka ahlu sunnuhu ay qabaan musanifku noo sheegay carabka laa ilaha illa allah inaan uga dhawaaqno qalbigana laa ilaha illa allah muxamadun rasuulullah inaan ka ictiqaadinno dhabnimadeeda xubnahana laa ilaaha illa allahu muxamadun rasuulullah waxay keensatay inaan ka samayno oo maalan salaadii soonkii sakadii wax alla wixii xubnaha laga samayn jiro o dhan in la sameeya baa la rabaa marka mas'aladaasi iimaanku inuu sidaa yahay oo ahlu sunnahu ay qabaan wuxuu noogu daray hadalka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala oo uu soo guurinaayo alimaamu laalikaa kitaabkiisa sharxu usuul ictiqaadi ahli sunna ayuu ku soo guurinaya wuxuu yidhi qaala alimaamu shaaficiyu raximah اllahu tacaala imaamu shaafici baa wuxuu yidhi allah u naxariistee kaana alijmaacu min asaxaabati wاtaabiciina waman bacdahum waman adragnaahum yaquuluun aliimaanu qowlu wacamalu waniya walaa yujziu waaxidu min ahalaaثati ila biاlaakhari yani hadalkaas uu leeyahay imaam shaafici raximah اllah kaana alijmaacu kulankii wuxuu ahaa ay ku kulmeen oo ku midoobeen oo min asaxaabati saxaabada xaggeeda ka ahaaday kulankaasi saxaabadii baa ijmaacday ijmac way ku kulmeen weeyaan iskuma khilaafin wataabiciina taabiciintiibaa ku ijmaacay oo ku kulmay waman bacdahum saxaabadii iyo taabiciintii wixii ka sii dambeeyey a'immadii ka dambaysay ayaa ku ijmaacay waman adraknaahum waman adraknaahum kuwii aan soo haleelnay annaga waqtigeenna aan gaarnay buu leeyahay oo culummadeenna ahlu sunnaha ahaa ah ijmaacoodu wuxuu ahaa yaquuluuna waxay ohan jireen ay ku ijmaaceen aliimaanu iimaanku qowlun hadal weeye oo carabka lagaga dhawaaqo laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah ku dhawaaqo wa camalun shaqo weeye oo xubnaha uu ka sameeyo laa ilaha illa allah muxamadu rasulula markaad tidhaahdo oo allana aada u qirto maaragtay waxdaaniyadiisii iyo cubuudiyada inuu asagu keliya leeyahay nabiyulaahi moxamedna mutaabacadii a u qirto waxaa lagaa rabaa waxay kulansatay laa ilaha illa allah inaad la timaado oo ma'muuraadkii ma aad samayso wixii lagu faray wixii lagaa reebana aad ka harto waniyatun iyo niyo iimaanku midka saddexaadna waa niyo bimacnaa qalbiga inaad ka niyeysato laa ilaha illa allah moxamedun rasuulu llah kelimadda inay xaq tahay oo dhab tahay oo run tahay inaad qalbiga ka goosato waa saddexdii sooma jeedi hadalka imaam shaafic qowlun waa hadalkii wa camalun waa ficilkii xubnaha laga samaynayey iyo qalbigaba laga samaynayay iyo waniyatun ictiqaadkii weeyaan saddexdaas ayuu kulansadaa walaa yujziu ma gudo waxaa odhanaya imaam shaafic waaxidun mid oo min ahalaaati saddexdan aan soo sheegnay ka midihi qowlka keligii camal keligii samaynaya waxba ma tarahay aan qowl lahayn ictiqaad keligii leeyahay lama imaanayo ma tarayo ilaa bilaakari kan kale inuu ku darsamo mooye yani waxa wey walaa yujiu waaxidu min aalaaa saddexdooda midkood keli keli waxba uma tarahay ilaa bilaakhari kan kale in lagu dara mooye macnaha saddexdii in la wada kulansado mooye waxba maaragtay u tarayso lama arko weeyaan rawaahu lalikaa-iyo fi sunna waa ogtahay kitaabka sunna la yidhaahdo kitaab mabuuca oo mutadaawala oo ilaa shan mujalada weeye oo la yidhaahdo sharxu ictiqaadi ahli sunnati baa la yidhaahdaa abulqaasim hibat llahi laalikaa ayaa iska leh weeyaan hadalkaas ijmaaca ah oo a'immadu ay ku tageen waxaa soo guurinayo shaarixu طaxaawi yacni ibn abilciz kitaabkiisa sharxu caqiida طaxaawiya sharaxaas ayuu ku soo guuriyaa hadal aad aad u qiimo badan wuxuu leeyahay fadahaba maaliku imaam maalik baa wuxuu ku tegey washaaficiyu imaamu shaaficna wuxuu ku tegey wa axmedu imaam axmed ibn xambal wuxuu ku tegey wlwsaaciyu alimaam alwsaaci wa isxaaq ibnu rahaweyhi isxaaq ibnu rahuya wa saa'iru ahli اlxadiidi iyo dadka ahlu xadiidka kuwooda soo haray wa ahlu lmadiina ree madiine ahalkoodii raximahum ullahu ilaahay ha u naxariista eh iyo wa ahlu aahiri dadka aahirka la yidhaahdo oo aahiriyada la yidhaahdo iyo wa jamaacatu min almutakalimiin koox ka mid a ah dadka mutakalimiinta ah waxay ku tageen buu leeyahay ilaa annahu iimaanku inuu yahay tasdiiqun biljanaani qalbiga oo laga ictiqaadiyo laga rumeeyo kalimatu tawxiid wa iqraarun billisaani carabka oo kelimatu tawxiid laga qiraahi wa camalun bilarkaan iyo xubnaha oo laga sameeyo laga camal falo ayaa la yidhaahdaa macnahaasay yani culammadu ay ku sheegaan oo leeyahay sidaas bay ku ijmaaceen ijmaaca imaam eh, maaratay eh, imaam shaafic uu soo guuriyey aimadaasoo idil waxay ku fasiraan iimaanku inuu yahay saddexdaa midka ka kooban qowlun biاllisaan ictiqaadun biاlqalbi iyo camalu biljawaarixi xubnaha oo laga laga camal falo ayaa la yidhaahdaa madhabkaas waa madhabka ahlu sunnaha oo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinti uu la yimid ah weeyaan nusuus fara badan oo tusinaysana wuu noo keeni doonaa sheikh waa arki doona insha allahu tacaala waxaa khilaafay dad badan oo ahlu bidaca ka mid ah masalat liimaan waa masaail mas'alo ay in badan oo dadka muslimiinta ka mid ah ay ku silbiririxdeen ahlubidacna ay ahlu sunnuhu ku khilaafeen ayaa jiro maalan yani tacriiftii waan soo sheegnay ahlu sunnaha hadda sida uu yahay laakiin qolada la yidhaahdo almaturidiya amase xanafiyada qolada xanafiyada oo yani fuqahaa alxanafiya la yidhaahdo iyagu waxay ku fasiraan kelimat liimaan markay tacriifinayaan waxay leeyihin aliqraaru biاllisaan wاtasdiiqu biاljanaan bas waa inaad carabkana ka qirto laa ilaha illa allah afka ka tiraahdo qalbigana aad ka ictiqaadiso maxay ka reebeen marka camalun bilarkaanay ka reebeen waxay leeyihiin camalku laa yadkhulu fii musama aliimaani iimaanka ma soo gelayo halkaas ahlu sunnahay ku khilaafeen ahlu sunnaha ayay ku khilaafeen waxay leeyihiin qofka marba hadduu qalbiga ka ictiqaadiyo carabkan uu kaga dhawaaqaa waa muslim weeyaan taasay leeyihin waa mumin wey iimaankun intaasaa la yidhaahdaa marka waxay ka saareen qofka ama yuusan tukanin sake yuusan la bixin xaj yuusan samaynin khayr oo dhan yuusan samaynin shar ha sameeyo wahaakada waa ka reebayaan acmaashii oo dhan kuma jirta bay odhanaya madhabkaasi waa madabka la yidhaahdo ee ay culummadu qaar ku tilmaamaan yacni murji'at lfuqahaa fuqahada kuwooda murjiada ah la yidhaahdo laakiin murjiada hulaadoodii way ka sokeeyaan oo dad ka sokeeyo weeyaan laguma daro weeyaan qolada labaad oo ahlu sunnaha khilaaftay waxaa ka mid ah qolada la yidhaahdo aljahmiya iyo khulaatu lmurjia qolada murjiada la yidhaahdo iyo jahmiyiinta qolada le jahm ibnu safaan iyo atbaacdiisii iyaguna waxay yidhaahdaan iimaanku waxa weeye almacrifatu bilqalbi faqat marba haddaa ilaahay qalbiga ka rumayso qowlna lagaagama baahna ficilna lagaagama baahna hadalkaasi odhanaya waxay leeyihiin murjiadu waxay leeyihiin iimaanka markay tacriifinayaan waxay leeyihiin laa yaduru maca aliimaani danbun iimaanka marba haddaad qalbiga ka ictiqaadiso alla qalbiga ka garataahi dambi kastoo samaysa waxba dhibi maayo bay leeyihiin mumin kaamiluliimaan baa tahay sababtu waxay leeyihiin iimaanku mana kordho mana nusqaamo waa jus-un waaxidu laa yatajaزa hal juز oo aan qaybsamin weeyaan bay odhanaya waxay leeyihiin laa yaduru maca aliimaani danbun marba haddaad qalbiga ilaahay ka ictiqaadiso iimaankaasi tacriifta ay ku sheegeen wax dembi ah oha aad samayso wax u dhibaayaah ma jiro kamaa laa yanfacu maca alkufri طaaca bay yidhahdeen sida haddii aad gaal noqoto daacada aad samayso aysan waxba kuu taraynin ayaa marba haddaad qalbiga ilaahay ka garato khalaas ay tahay bay odhanayn saasay leeyihiin waa mumin kaamiluliimaan baa tay hadalkaas waxaa ka laazimayo fasaad aad u badan ayaa ka laazimaya haddii la yidhahdo iimaanka waa almacrifatu bilqalbi faqad alla oo qalbiga laga ogaado keliya fircawn ba ilaahay qalbiga waa ka yaqiina soo maahayn wuu garanayay markuu nabiyulaahi muusa la doodayay muxuu rabbi yidhi fii suurati اlisraa laqad calimta maa anzla haؤulaaءi ilaa rabu الsamaawaati wاlأrض nabiyulaahi muusa odhanay fircawnow cilmi baad u leedahay waad og tahay waanad ka warqabtaa aayaadkan iyo mucjisaadkan aniga aan la imid alla oo rabu samaawaati waalardi mooye cid kale inaysan soo dejinin waad ogtahay buu ku yidhi waa ogyahay cilmi buu u lahaa soo uma jeedin marka fircawn marka waa kaamiluliimaan waay macnaheed saasaa imaanaya ila ilahay qalbiguu ka yaqiine so haddii tacriiftaas la qaato fircawnna waa mumina imaanaysa sooma waa imaanaysa marba haddii aad qalbiga rabbigaada ka garato mumin baa ta tiraahdo fircawn iskaba dhaafe ibliisa wuxuu noqonayaa maaragtay mumin noqonaya cibaaradaas haddii la qaato shaydaankaso ilaahay ma yaqaano ibliis rabbi wuu yaqiino wuu garanaya marka ibliisa mumina baa ka dhalanayso haddii la yidhaahdo iimaanku waa qalbiga keliya oo la ictiqaadiyo weeyaan madhabkaasna madhab baila weeyaan madhab kaldan wey qolo kale waxaa jirta la yidhaahdo alkaramiya la yidhaahdo karamiya waxaa la yidhahda waa atbaacu moxamed ibnu karaam abu cabdillaahi baa la yidhaahdaa nin abu cabdillaahi la dhihi jira kunyadiisa magaciisana moxamed ibnu karaam la yidhaahdo dadka raacay baa la yidhaahdaa wuxuu ahaa yacni gobolkaa sijistaan la yidhaahdo ayuu ka soo baxay oo ku noolaa nin umiya buu ahaa oo laa yaktub walaa yaqra' ilmaktuub waxna ma qori jirin wax qoranna mausan akhrin jirin laakiin wuxuu aa nin aad u cibaado badan oo zuhdi badan uu ka muuqdo oo taqashuf iyo maaragtay adduunkan uusan ku ku tegin cibaado badan ayuu ahaa markaasuu wuxuu la yimid madhab ah wuxuu yidhi iimaanku waxaa la yidhaahdaa waa alqowlu bilisaani faqad carabka keliya laa ilaha illa allah uga dhawaaq laakiin qalbina ha ka ictiqaadinin ficilna ha la imaanin oo acmaashiina ha samaynin macnahaas ayuu maarata isna ku tegey nin maarata dadka ahlubidaca ka mid ah ayuu ahaa dadkana waxyaalo badan tacabudka qofka cibaadada badan oo zuhdiga badan waa lagu dhakraa dad badana ku kadsoomo aanan qofka muctaqidkiisa fiirinin marka cibaadadaasay ku kadsoomeen markaasay raaceen atbaac badan uu yeeshay ayaa ka mid ah maxamed ibnu khusayma raggi aad u radiyey zamankiisibuu ahaa ayaa kamid ahaa weyaan marka qoladaasna waxay qabaan oo karaamiyada la yidhaahdaa waxaa waye iimaanku aliqraaru bilisaan carabka un laa ilaha illa allah ka dheh camalna ha samayn hana ictiqaadinin markaas maxaa imaanaya yacni haddii sidaas madhabkaas la qaato munaafiqiintii waa mu'miniin maxaa yeeley munaafiqiinta ilaahay qalbiga kama rumaysnayn carabkii laa ilaha illa allah muxamadu rasuullah ka dhihi jireen ayagoo been ay tahay allahna iimaanka waa u diiday oo qur-aanka aayado badanoo shiiku noo keeni doona arki doona wa annaasi man yaquulu aamana biاllahi wa bilyowmi alaakhir muxuu rabbi yidhi wamaa hum bimuminiin muminiinna ma aha carabkii ka dhihi jireen laa ilaha illa allah muxamadu rasuululah marka haddii la yidhahdo waa carabka keliya oo qalbiga laga reebo oo camalka laga reebo waxaa weye fasaad badanaa ka imaanaya munaafiqiintii ayaa marka muminiin noqonayso amiimaan ayay noqonayaan w marka madhabkaas culamada ahlu sunnaha way radiyaan oo waxaa lagu radiyaa waxaway mar kastaba adilada badanna ay tusayso iimaanku saddexda inuu ka kooban yahay sheekha la yihahda ibn abi daauud oo abu daauud asijistaani oo sunanka iskale wiilkiisii ood garanaysaan qasiido wuxuu leeya la yhahdo qasiida alxaa'iya la yidhaahdo oo caqiidada maarata uu ku gabiyayo ayuu qoray waagaa zamankaasuu qoray waxaa ka mid ah ereyada ohan jira markuu iimaanka ka hadlayo waqul inama aliimaanu qowlun waniyatun wa ficlun calaa qowli nabiyi musaraxu buu dhihi jiray waxaad tidhaahdaa inama aliimaanu iimaanku qowlun hadal weeye waniyatun ictiqaad weeye wa ficlun camal la sameeyo weeye musaraxun calaa qowli nabiyi sala allahu calayh wasalam arrinta hadalka nebiga lagu caddeeyey rasuulka qowlkiisii ayaa lagu caddeeyey inay saddexdaasi ka kooban yihiin ayaa la yidhaahdaa marka iimaanku waxa weeyaan saddexdaas buu leeyahay waa qodobka koobaado oo sheikhu uu noo sheegay qodobka labaad wuxuu leeyahay wayaziidu liimaanu biaaca wayanqusu bilmacsiya markii uu tacriiftii iimaanka ka soo baxay ayuu iimaankii weli tacriiftiisa qeyb ka midaan ah ku jirnaaye yuu noo sheegi wuxuu leeyahay wayaziidu biima wayaziidu aliimaanu biاطaaca wayanqusu bilmacsiya qaala allah qaala tacaala aladiina qaala lahum اnnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wayaziidu iimaanku wuu kordhaa wuu ziyaadaa biaacati alla oo la ateeco iimaankaada oo ku kordhaya wayanqusu wuu nusqaamaa iimaankii bilmacsiyati cusyaanka la sameeyey macaasidana iimaankaada ku nusqaamay maxaa ii daliila marka iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo adiladeedii buuna siiyo aayaddan fii suurati ali cimraan iyo aayado badanuu noo keeni doonaan arki doona insha allahu tacaala qaala tacaala allah wuxuu yidhi aladiina qaala lahum اnnaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum aladiina kuwii qaala lahum qaala lahum ayaga ay ku yidhaahdeen annaasu dadkii ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum waa idiin kulmeen ee fakshawhum baqa oo ka cabsada markii sidaa lagu yidhi waa saxaabadii nebiga wey fasaadahum hadalkaas wuxuu u kordhiyey saxaabadii muminiinta ahaa iimaanan iimaan buu u kordhiyey aayaddan waxa weeye ghaswatu uxud markii nebigeennii iyo saxaabadii ay la dagaalameen quraysh oo uxud ay ku dagaalameen oo markaa muslimiintana jab weyn uu soo gaaray ayaa yacni quraysh markay laabatay oo nebiga madiine oo ku noqday oo yacni toddobaatan saxaabada ka mida la dilo in badanna la dhaawacay ayaa maaragtay intii dagaalkii uxud ka qayb gashay keliya uu soo watay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam meel dhexoo xamraan asad la yidhaha markuu yimid ayuu maaragtay halkaasay degeen qurayshna fariinay soo fareen nimanay lacag soo siiyeenba waxay yidhaahdeen u tagoo naga cabsigeliya moxamed iyo asxaabtiisoo soo socda marka naga cabsigeliya markaasaa fardhinkii fariinta loo soo dhiibay ayaa wuxuu ku yidhi quraysh waatan way soo socotaaye haddaba isilaaliya moxamed iyo waa cabsigelinaya waana sii socdaan inay cararaan bay rabaan hadalkaasay sameeyeen muminiintii markii hadalka loo sheegay oo la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum annaasada waa quraysh wey ayaa idiin kulantay ee ka cabsada hadalkaas waxba uma usan gaarsiinine fasaadahum iimaana iimaan u kordhiyey yaqiin ayuu usii ziyaadiye maxalshaahidka marka meesha aan ka leenahay waa maxay fasaadahum iimaana maxay tusinaysaa marka iimaanku inuu kordho soo maa iimaankoodii kelimadan waxay u kordhisay iimaan iimaanku waa ziyaadaa waa taa weeyaan aayaddan kale ilaahay wuxuu leeyahay fii suurati alanfaal ku jirta inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum wإida tuliyat عalayhim aayaatuhu zaadatum iimaana wacalىa rabbihim yatawakaluun yani waidaa tuliyat wuu ka soo qabsaday shiikha inama اlmuminuuna muminiinta dhabta ihi aladiina kuwii weeye idaa dukira اllahu alla haddii la xusuusiyo wajilad quluubuhum laabahoodii quluubtoodu ay cabsato oo baqa weeyaan waidaa tuliyat calayhim haddii dushooda lagu akhriyo aayaatuhu zaadathum aayadihii ay u kordhiso iimaanan iimaan ay u ziyaadiso waa dadkaa weeya wayatawakkaluuna haddana tala saarto calaa rabbihim rabbigooda tala saarto yacnii aayaddaa marka mu'miniintii alla wuxuu noogu sheegay aayaadkiisa haddii lagu dul akhriyo maxaa u kordhaaya iimaan bay u ziyaadisaa zaadatum iimaana iimaanka inuu ziyaado ayay tusaysaa marka madhabka ahlu waxa weeye iimaanku wuu ziyaadaa iimaanka waa ziyaadaa wuxuu ku ziyaadaa aacada qofba qofku ka aaco badan yahay waa ka iimaan badan yahay waa ka yaqiin badan yahay qofba qofku macaasida kaga badan yahayna waa ka iimaan yar yahay iimaankiisu waa nusqaan naaqis baa gelay walidaalika ibn abi daawuud qasiidadiisii hadaaya beytka aan akhrinay beyt kaloo ku xiga buu ahrinayaa oo iimaanka nusqaantiisa iyo ziyaadadiisa uu kaga hadlay wuxuu leeyahay wayanqusu tawran bilmacaasi wa taaratan biaacatihi yanmi wa fi lwasni yarjacu yani wuxuu leeyahay wayanqusu tawran iimaanku wuu nusqaamaa mararka qaarkood muxuu ku nusqaamaa bilmacaasi macaasida lala yimaado iimaankaaba waa ku nusqaamaya wa taaratan marna yanmi biaacatihi wuxuu ku kordhaa aacada alla ayuu ku ziyaadaa miisaankana uu ku raajix noqdaa buu leeyaha miisaanka aakharana aacadaa iyo maarata iimaankaada walidaalika sidoo kale wuxuu yani maaratay alimaam alaajuriy kitaabka alimaam sheikha la ajuri la yidhaahdo kitaab ashariica la yidhahdo caqiidada oo kaga alifay baa jiro wuxuu sanad saxiixa ku soo saarayaa sheekha la yidhaahdo oo muxadidka ah sufyaan ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna ayaa waxaa la weydiiye o la yidhi aliimaanu yaziidu wayanqus iimaanku wuuna kordhaa waana nusqaamaa su-aashaasaa la weydiiyey iimaanku ma ziyaada mana nusqaamaa markaasuu wuxuu ku yidhi qaala alaysa taqra'uuna alqur'aana miyaadan qur'aanka akhrinin buu yidhi qur-aanka ma akhrisaan miya maxaa yeele ilaahay wuxuu leeyahay fazaadatum iimaana qur-aanka akhrinin inuu iimaanku ziyaado markaasay markuu aayadaha u sheegaye aamineen buuxay dhaheen qiila wayanqus hadda wa inuu ziyaado waa aragnaye ma nusqaamaa ay su-aal ahaan u weydiiyeen ziyaadadii aayaad baa noo sheegay laakiin nusqaantii bal ka waran qaala markaasuu sufyaan ibnu cuyayna waa muxadi oo muxadiiinta waaweyn ka mid ahaa wuxuu yidhi imaamkaasi laysa shayun yaziidu ilaa wahuwa yanqus shay kordhaa ma jiro ilaa hadduu kordho nusqaan unbaa u dambays waa nusqaamaya nafsi baa imaanaya shay hadduu ziyaado oo qaabil liziyaada uu yahay haddana isla markaa waa qaabil linuqsaan soo maaha nafsina waa qaabilaya weya inuu nusqaamana wuu marka iimaanku wuuna kordhaa waana nusqaamaa weeyaan aayadahaas waa ka mid oo shiiku noo sheegay waxaa la mida ah aayaddan fi suurati towba oo noogu sheegay wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waidaa maa unzilat suuratu faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wahum yastabshiruun fa waxaa ka mida man dad yaquulu odhanayo ayukum kiineebey zaadathu ay u kordhisay haadihi middan oo suuradda ahi iimaanan iimaaniyo u kordhisay markaasuu rabbi u jawaabo yidhi ama aladiina aamanuu dadkii muminiinta ahaayee allahi allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisa rumeeyey fazaadathum suuraddii waxay u kordhisay iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum ayaguna yastabshiruuna waa bishaaraysanayaan waa bishaaraystaan iimaanka ilaahay uu siiyey ayay ku bishaaraysanayaan aayaddaasna maxayna tustay iimaanku inuu ziyaado waa saddex aayadood baan maraynaa hadda ayuu rabbi noogu sheegay sidoo kale aayad kale fii suurat axzaab ku jirto wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaluu hada ma wacdana allah warasuuluh wasadaqa allah warasuuluh wma zaadahum ila iimaana watasliima walamaa ra'a almu'minuuna muminiintii markii ay arkeen alaxzaaba kuwii isi soo bahaystay oo ghaswat laxzaab wey ama ghaswat lkhandaq ayuu rabbi ka warramaya fii suurat alaxzaab ilahay uga warramo kuwa isbahaystayo quraysh iyo maaragtay qabaa'ilkii carabta ahaa yuhuuddii wixii iskaalmaystay oo nabi maxamed asxaabtiisa ree madiina kusoo duulay dadkaas markay arkeen muminiintii qaaluu muminiintii waxay yidhaahdeen kuwa isi soo bahaystay haadaa midkani maa wacadana allah maa shay weeye wacadana allaahu alla ou noo ballan qaaday wa rasuuluhu rasuulkiisa ou noo yaboohay wa wasadaqa allahu allana waa run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisana waa uu run sheegay in cadaawadaasna loo hayo ummadda ay nagu soo duulayso waa shay alla oo ballan qaaday rasuulkana noo sheegay salawaatu llahi wasalaamu calayh alla iyo rasuulkiisana run bay sheegeen wamaa zaadahum uma kordhinin arrinkaas axsaabta ah, isi soo bahaysata markay u yimaadeen saxaabadii uma uusan kordhinin muminiinta ahaa ilaa iimaanan iimaan mooye wax kale rumayn mooye wax kale uma kordhinin iyo wa tasliiman badbaado oo allah ay maaratay arin walba u badbaadiyaan u nabadgeliyaan wixii rabbi sheegay tasliim hogaansamid way ilaahay u hogaansamaan rabbi wax walba uu sheegay u hogaansamaan arrintaas u kordhisay aayaddaana muxuu noo sheegay allah noogu sheegay wamaa zaadahum ilaa iimaana maxay tusaysaa iimaanka inuu kordho uu ziyaado weya fii suurati اlfatxi wa tacaala allah wuxuu yihi sarreeye huwa aladii anzla sakiinata fii quluubi اlmu'miniin liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim huwa allah aladii allihii weeye anzla sakiinata xasiloonidii iyo raxmadii dejiyey fii quluubi lmuminiina dadka muminiinta quluubtooda kusoo dejiyey muxuu ugu soo dejiyey liyasdaaduu inay kororsadaan iimaanan iimaan ay kororsadaan maca iimaanihim iimaankaasoo maca iimaanihim iimaankoodii horeba jirkiisii ah awalay muminiin ahaayeen iimaankoodiibay iimaan kale sii kororsadeen oo usii ziyaaday weeyaan aayaddaasna waxay tustay iimaanku inuu ziyaado wa qaala tacaala fii suurati mudair allah wuxuu leeyahay wayasdaada aladiina aamanuu iimaana wayasdaada inay siyaadsadaan aladiina aamanuu muminiintii alla rumeeyeen iimaanan iimaan inay kororsadaan oy siyaadsadaan aayaddaa marka uu soo celiyo wa qaala tacaala waidaa ma unzila suuratun waa isla aayaddii hadda aan kusoo marnay oo suurat tawba lafteedii soo celiye weyaan وإdا ma أنزla sوraة faminhum man yquل أykm زاadtm hadihi iimaana faأma الadiina آamanوu faزاadtm iimaana وhm ystbshiruun marka waa khaطأ madbaci ah mar labaad ay ku soo celiyeen waa isla ayadan soo marnay wy aayaadkii markuu ka baxay buu hadda axaadiistii qaar nooga tilmaamaya wa fi صaxiixayni xadiidka صaxiixaynka ahaa yani labadii labadii kitaaba صaxiixaynka dhexdooda waxaa ku sugan waa صaxiixu الbukhaari iyo صaxiixu muslim dhexdooda buu ku sugnaaday min xadiiثi bni cumara cabduلlaahi bni cumar ibn اlkhaaab radi allahu canhuma xadiidkiisina ka mid ah waxaa dhexdiisa ku sugnaa labadaa kitaab dhexdooda ku sugnaa ana nabiya sala اllahu alayh ali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wacda nisaa haweenkii inuu wacdiyey markuu wacdinayo qaala lahunna nebiga wuxuu ku yidhi maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wadiinin adhaba lilubi rajuli اlxaasimi min ixdaa kuna yacni nebiga wuxuu yidhi haweenka isagoo wacdinayo maa ra'aytu ma aanan arag min naaqisaati caqlin kuwa caqligooda ou naaqis yahay wa diinin diinkooda ou naaqis yahay ma aanan arag oo adhaba yacni kala tegid badan lilubbi rajuli nin caqligii ninkii caqligiisii alxaasimi ee shadiidka ahaayee darnaayo ad adkaa min ixdaa kunna midkiin middiin idinka idinka midihi yacni ma aanan arag buu leeyahay mid lamid say ula tegid badan tahay ma aanan arag buyi macnaha xagga caqligiinnana waa naqsi wey xagga diinkiinnana nusqaana ku jirto haddana nimanka ragga ugu casiimada badan ugu shidada badan ugu adadag haweentaa ka adag waa ka qaalib noqonaysaa haweentiisi waa ka adkaanaysaa wey marka arintaas xadiidkan wuxuu u keenay oo bukhaari muslimba ku sugan diinkii waa iimaankii soo maaha diinkooda inuu naaqis yahay bay tusinaysaa marka xadiidkaas dumarka ay ka doodeen yidhaha rasuulka ilaahayo maxaad loo jeedaa naaqishaatu caqlin wadiin caqligiina nabigu wuxuu yidhi hahaad shahaadatu rajulin yani waxa weye shahaadatu imra'atayni tacdilu shahaadata rajulin xagga markhaati kaca laba nin markhaati hal nin markhaati kici baa laba gabdhood u dhigmataa waa taa weeyaan waa diintii baa sidaa yeeshay xagga naqsigana hadda xayd baa ku dhacayo oo salaaddii bay ka tegaysaa soonkii bay ka tegaysaa yani tawaafkiibay ka tegay khayr o dhan samaynayso nifaas baa ku dhacayo wadaada bay samayni waqtiyadaasoo dhan naqsi baa marka diinkeeda gelaya marka diinku inuu nusqaamana arrintaasaa tusaysa buu yidhi fa haada marka xadiidkani daliilu wuxuu daliil u yahay oo tusaya calaa nuqsaani اliimaani iimaanka naaqisnimadiisa ou nusqaamo uu yaraado ayaa tusinaya wy wa milu xadiidkanoo kale waxaa la mida ah qowluhu sal اllahu alayh waali wasalam xadiikaas imaam axmed iyo bay soo saareen xadii abi hurayra wey sida shiikhu noo sheegi doono qowluhu sal اllahu alayh ali wasalam nabigeenna hadalkiisii uu yidhi akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa akmalu lmu'miniina muminiinta midka ugu kaamilnimada badan ugu dhammaystirnimada badan iimaanan xagga iimaanka ugu kaamilnimada badani waxa weeye axsanuhum kuwooda ugu wanaagga badan khuluqa akhlaaqda xaggeeda kuwooda ugu wanaaga badan qofba qofku ka akhlaaq fiican yahay waa ka iimaan badan yahy waa ka sarreeya iimaankiisu weya akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa yacni kuwooda ugu akhlaaqda badan ay akmalu liimaan marka iimaan marka la yidhahdo kan ugu kaamilnimo badan inuu darajaad yahay soo kuma tusayo darajaad inuu yahay haddii kamaal la sheegay naqsina waa jira kuwo ka hooseeyaa jiro isku mid ma ah waa kala darajo sarreeyaan laakiin dadka akhlaaqda wanaagsan oo muminiinta ayaa iimaankoodu dhammaystiran yahay weyaan rawaahu xadiidkaas waxaa wariyey axmedu alimaamu axmed fii musnadihi wakayruhu aimo kalena way wariyeen waxayna ka wariyeen bisanadihi can abi hurayra radi allahu canhu abu hurayra baana nabigana kasoo maaratay ka wariyey calayhi salaatu wasalaam hadalkan xadiidkaana shiikhuu noo fasiraya wuxuu yidhi waidaa kaana haddii uu yahay man itasafa qofkii ku tilmaamnaado ku sifoobay bixusni اkhuluqi dabeecad wanaagsan dabci fiican oo wanaagsan qofka ku sifoobay haddii ou fa huwa isagu yacni ou noqdo akmalu lmu'miniina iimaanan midka mu'miniinta iimaankooda ugu dhammaystiran ugu dhammaystir badan yahay ou yahay ugu kaamilnimo badan yaha yahay faayruhu midkaan asaga ahayna oo minman dad ka mid ah saa'a khuluquhu dabeecadiisu ay xumaatay anqasu mid nusqaamid badan weeye iimaanan xagga iimaanka ka nusqaamid badan wey kan dabciga fiican waa kaamil liimaan kii dabeecadda xumaana waa naaqis liimaan wey marka iimaanku inuu siyaado oo uu nusqaamo ayuu maarata xadiikaasina tusaya weya walaysa aliimaanu qawla wacamala duuna ctiqaadin halkan musanifka yacni wuxuu tacriiftii hore aan soo sheegnay ayuu waxyaalo ixtiraasaad buu ka saaraya waxbuu ka soo saar saaraya waxaan nidhi iimaanka tacriifta ahlu sunnuhu waa saddexdaa arrimood wixii kulansado ama shan arrimood deh waxaa weeye qowlu biاllisaan waاctiqaadu biاlqalbi wacamalu biاljawaarixi yaziidu biاطaacati wayanqusu biاlmacsiya soo shan maaha waa shantaas wey saddexdii hore ayuu ixtiraasaad nooga saaraya wuxuu yidhi walaysa aliimaanu iimaankii ma aha qowlan iyo wacamalan hadal afka laga yidhaahdo iyo ficil la sameeyo keliya ma aha duuna ictiqaadin ayadan ictiqaad la jirin haddii la yidhaahdo iimaanku waxa weeye laa ilaaha illa allah moxamedun rasuulullah afkana ka dheh salaadana tuko laakiin qalbiga ha ka ictiqaadinin laa ilaaha illa allah iimaan ma jiro duuna ictiqaadin ictiqaad la-aantii waa inuu ictiqaad la jiraa haddownan ictiqaad la jirin carabku a laa ilaha illa allahu ka tiraahdo iyo camalkoo aad samayso adoonan ictiqaadinin iimaankaada iimaanu munaafiqiinoo noqonaya munaafiqiinta laa ilaha illa allah muxamadun rasuululahna way dhihi jireen muslimiintana salaaday la tukan jireen jihaadkay u raaci jireen wax badan bay samayn jireen afcaal oo khayra bay samayn jireen haddana ilaahay muxuu yidhi wamaa hum bimuminiina muminiin ma aha maxaa iimaanka u diiday ictiqaadkii qalbiga ahaa ayaa maqan nebi maxamed baysan rasuulnimo u rumayslayn laa ilaaha illa allahdaadan sax ka ahayn oo diintan islaamkaba diin ahaan uma rumaysna marka kaas ayaa baxaya buu leeyahay walaysa aliimaanu iimaanku ma aha sida ahlu bidaca ku tacriifiyaan qowlan wa camalan hadal iyo camal ma aha marka waxa weeye duuna ictiqaadin ayadun ictiqaad la jirin haddaan ictiqaad jirin waxba ma soconayo weeyaan lianna haadaa midkani oo haddii la yidhaahdo ictiqaad la'aanta iimaanku waa carabka kaga dhawaaqdo iyo camalku aad samayso la yidhaahdaa waa iimaanu lmunaafiqiin munaafiqiinta iimaankoodii weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi wamin annaasi man yaquulu aamanna biاllahi wabilyowmi اlaakhir wamaa hum bimuminiin wa min annaasi dadkii buu ka mid yahay man dad baa ka mid ah yaquulu odhanayo aamanaa biاllaah allaanu rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta aakharana waa rumaynay dad odhanaya baa ka mid a ah. wamaa hum wamaa hum mana ayan aha bimu'miniina kuwa ilaahay rumeeyana ma aha waa loo diiday iimaankii waa munaafiqiintii wey camalna way la yimaadeen oo jihaadkii iyo salaadii iyo khayrkii soonkii waxbay samayn jireen daahirkooda bay samayn jireen markay muslimiinta la joogaan markay kligood yihiin waa ma samayn jirin camalka laakiin kelimadana way ku dhawaaqi jireen laakiin ictiqaadkii qalbigaan laga haynin ictiqaadkii qalbiga ayaana laga haynin wey kaa waa qaybtii qayb buu ku saaray ictiraaz buu ku saaray wey qayb labaad buu haddana saaraya walaysa huwa mujarad lmacrifa walaysa huwa iimaankii ma aha mujarad almacrifa aqoon oo bilqalbi keliya laga aqoon laga aqoonsado alle iimaanku keligii ma aha weyaan waa hadalkii ee jahmiyada iyo qulaat lmurjia ay qabeen oo ahaa almacrifatu bilqalbi faqad alla keliya qalbiga aad ka aqoonsato kaana iimaanku ma aha maxaa yeelay lianna haada midkani waa iimaanu lkaafiriina waljaaxidiina kuwa kufaarta ah ee alle ku gaaloobay kuwa xaqa diido jaxdiga la yimid kuwaas iimaankoodii wey qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati naml wajaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman waculuwa allah wuxuu leeyahay wajaxaduu biha fircawn iyo qoomkiisii way beeniyeen aayaadkii nabiyulaahi muusa oo la yimid mucjisaadkii bay beeniyeen wastayqanatha walxaalu istayqanatha ay yaqiinisay anfusahum naftooda ay yaqiinisay yani qalbigay ka yaqiiniyaanoo way og yihiin qalbigay ka garanayaan inay waxaan xaq yihiin laakiin haddana jahdi bay ku sameeyeen waa diideen macnaha afkana kama aynan qirin camalna ulama imaanin weeyaan maxay u diideen oo naftooda ay jaxdiga u sameeyeen ulman liajli ulmin ulmi dartii iyo iyo waculuwan isa saramarin oo uu leeyahay adoo maarata fircawna miyaad raaci kartaa muuse iyo maarata dad lamida miyaad raaci kartaa iskala wey isla weynin weyaan issalamarin baa laha ayuu samaynaya marka iimaankaasna waxaa weeye jaxdiga waxaa la yidhahda aljaxdu wuxuu yimaadaa yakuunu bacda alcilmi baa la yidhahda markaa shayga garanayso ood cilmi u leedahay aad inkirto oo diiddo ma adoo og shaygan inuu jiro aad inkiraysaa jaxdiga luqada saasaa lagu magacaabaa weeyaan yani waxaa la yidhahda waa alinkaaru bacda almacrifa wa bacda alcilmi markaad sheegaan cilmi u yeelato dabadeedaad inkirto ayaa la yidhahdaa jaxdiga oo kaa weeye aayadaha dhan ayay ku saabsan yihin wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati alancaam fainahum laa yukadibuunaka walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga nabi maxamedoo maku diidana fainahum mushrikiintii laa yukadibuunaka adig ku beenin maayaan maxaa yeele afartan sano ayuu nabigeenna ku dhex jiray isagoo nebinimo sheeganin markaasay agtooda muxtarama ka ahaa nin la ixtiraamo la qiimeeyo uu ahaa quraysh bay qiimayn jirta mushrikiintu ilaa ay u bixiyeen asaadiq alamiin kii runta badnaayo aaminka ah ay u bixiyeen ayuu afartan sano ku gaaray markuu afartan sano gaaray kabacdi oo risaaladii ilaahay usoo dhiibay ayay marka diideen macnaheedu waa maxay nabiga nebinimo u qirsan yani nin wanaagsan wanaag waa u qirsan yihiin laakiin xaqay diidayaan weyaan fainahum laa yukadibuunaka adig ku beenin maayaane walaakinase aaalimiina kuwii mushrikiinta ahaa yajxaduuna way inkirayaan ay diidayaan biaayaati illahi ilaahay aayadihiisa inkirayaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahu fi suurat baqara aladiina kuwii aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay waa yuhuudii wey towraad la siiye ama nasaaradii oo injiil la siiyey yacrifuunahu nabiylahi muxamed way garanayaan oo tilmaamihiisii sifaadkiisii uu lahaa ayaa waxay ku jirtay waxaa ku sugnaa towraadii injiila ku sugnayd wey kamaa yacrifuuna siday u garanayaan abnaa'ahum inamadoodii ilmaha ay dhaleen siday u yaqaanaan wiilashoodii siday u garanayaan ayay nabi maxamedna u yaqiineen salawaatu ullahi wasalaamu calayh maxaa yeele qofkaas sifaadkiisii tilmaamihiisi haysato oo aad aragtay tilmaamihii isagoo ku sifaysan aqoon badan baa u leedahay wiilkaagu adiga aad dhashay soo korsato kula joogo kaa dhumi maayo sida ay ilmahooda u garanayaan oo kale nabiylahi maxamedna u yaqiineen salawaat ullahi wasalaamu calayh marka ictiraafkoodii macrifa bilqalbi keliya iimaan kama aysan gelinin nabi maxamed aqoontiidu ay yaqiineen aqoontaas iimaanka yani iimaanka ma uunan soo gelin oo muminiinka ma uunan dhigin weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fii suurati albaqara falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi falamaa jaaahum markuu u yimid maa carafuu maa shay carafuu ay garteen oo sifaadkiisii iyo xaqnimadiisii ay garteen markuu u yimid waa nabiy llaahi maxamed oo xaqii watee bay kafaruu bihi ku gaaloobeen oo ku kufriyeen weeyaan wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye wacaadan wahamuuda waqad tabayana lakum min masaakinihim wzayna lahm الشhayطaanu acmaalahum fasadahum can الsabiili wa kanuu mustabsiriina fii suuraة اcankabuud wacaadan caad iyo hamuud ayaa maaragtay yani aan u dirnay maarata rusushii loo soo diray ama aan halaagnay weeyaan wa ahlaknaa caadan caad baan halaagnay qowmu caad oo nabiy llaahi huud loo soo diray wa hamuuda baanu halaagnay oo qowmu hamuud oo nabiy llaahi saalix loo soo diray waqad tabayana wuu cadaaday lakum idinku idin cadaaday min masaakinihim guryahoodii baa idin cadaaday waa taqiineen meelahay deganaayeen oo lagu halaagay qoraysh way ku safri jireen wainakum latamuruuna calayhi musbixiin wabileyli afalaa tacqiluuna ilahay leeya latamuruuna calayhi musbixiina wabileyl subaxdiina waad martaan habeenkiina waad soo martaan meeshii lagu halaagay ay deganaan jireen way garanayaan waqad tabayana wuu cadaaday lakum idinkoo idin cadaaday min masaakinihim guryahoodina yani wa idin cadaatay weeyaan meeshay deganaayeen ayaa idin cadaaday wazayana lahum shayaanu wazayana wuu qurxiyey lahum qorooyinkaas tamuud iyo caad ashayaanu shaydaankiibaa acmaalahum camalkoodii kufriga aha u qurxiyey kolkaasuu markuu u qurxiyey fasadahum uu ka jeediyey can sabiili wadadii buu ka jeediyey wadadii xaqa ahayd oo nabiy ambiyadii alle in la raaco ayuu ka jeediyey laakiin markuu jeedinayo majuhaal bay ahayd wa kaanuu mustabsiriin wa kaanuu waxay ahaayeen mustabsiriina ay daa basiiratin ay yacrifuuna alxaqa wey kuwa basiiro lahoo caqi garanayo oo xaqii xaqnimadiisa u garanaya ayagoo ah ayay jaxdi la yimaadeen oo ay diideenoo ka jeesteen weyaan marka bacd almacrifay jeesteen marka macrifadoodii oo ay garteen nabiyulaahi huud iyo nabiyulaahi saalix inay ambiye yihiin xaqa ay wataanna xaq tahay garashadaas muslimiinkama aynan dhigin iimaannama aysan gelinin marka waxay tusaysaa in la yidhaahdo almacrifatu bilqalbi oo keliya ah ayaa iimaan la yidhaahdaa inay madhab baatila tahay bay tusinaysaa weyaan weli qaybtii saddexaadoo haddana noo keena ixtiraaskii saddexaad buu noogu daraya walaysa huwa qawlan wactiqaadan duuna camalin walaysa ma uusan ahaanin huwa iimaankii qawlan hadal lagu hadlo laa ilaha illa allah afka laga yihaaho waictiqaadan qalbigoo laga ictiqaadiyo keliya ma aha duuna camalin ayadoo aan jawaarixda laga shaqaynin xubnihii aanan la imanin haddii aad carabka ku dhawaaqdo qalbigana aad ka ictiqaadiso laakiin wuxuu iimaankaas laasimsanayay oo acmaala aanan la imanin iimaankaadu kaamil ma ah ma dhammaystirno weeyaan lianna allaha alle subxaanahu wa tacaala sama alacmaala acmaashii la samaynayo xubnaha laga samaynayey wuxuu ku magacaabay iimaanan iimaan buu rabbi ku magacaabay camalka laftiisaa iimaana salaada iimaana soonka iimaana zakada iimaana wax kastoo la sameeyo khayra camalka ilahay wuu ku tilmaamay inuu iimaan yahay qaala tacaala fii suurati albaqara allah wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum wamaa kaana allahu alla ma usan ahaanin liyudiica mid dayaco iimaanakum ay salaatakum salaadiinii ma dayicin weeyaan waa kanu ku fasirayo ay salaatakum ilaa beyt lmaqdisi macnaha waxa weeye aayaddan fii suurati albaqara ku jirtaay aayadihii qad naraa taqaluba wajhika bisamaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka aayadahaasaa laga hadlayay nabi maxamed waatuu u tukan jiray baytlmaqdis loo la amray inuu u tukado toddobiyo toban bilood buu baytlmaqdis qaabili jiray markaa kabacdi baa laga soo jeediyey oo la yidhi falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shadra masjid alxaraam markaa masjid alxaraam u jeedsa baa layidhi markaasay saxaabadii weydiiyeen oo yidhaahdeen acmaasheennii aan baytulmaqdis markaan joogin aan tukan jirno xagga u jeesanay xaalkeedu salaadeena see noqonaya markaasuu rabbi leeyahay wamaa kaana allaahu alla ma uusan ahaanin liyudiica alla dayaco aanan ajr idinka siinaynin iimaanakum ay salaatakum salaadiina baytulmaqdis aa u tukan jirteen alla idinkama dayicinayo ajarkeedii baa leedihiin maxaa yeele amarka allaad oo walba ugu jeesateen meeshaas amarka allaabaad uga soo jeesateen weeyaan marka salaadii ayaa waxaa lagu magacaabay iimaan salaaduna waa maxay waxay ka kooban tahay qowl iyo ficil afcaal la sameeyo rukuuc iyo rafculyadayn iyo sujuud iyo qiyaam iyo tashahud iyo fadhi iyo waxbay ka kooban tahay camalkaasna iimaana lagu tilmaamay weeyaan marka hadalkan waa iimaankii murji'ada lagu radinayaa weeyaan yacni in camalka laga saaro musama aliimaan inaad ka bixisaay waa madhabka madhab aan sax ahayn oo dalaal ah weeyaan wa fii saxiixayni bukhaari muslim waxaa ku sugnaa dhexdooda min xadiidi bni cabaasin radia allahu canhuma xadiidkii cabdullaahi bni cabaasna ka mida can اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam nabiyllaahi muxamedna ka sugnaada xadiidkaasi annahu qaala inuu nebigu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh liwafdi cabdilqays nimanka reer cabdilqays la dhihi jiray wafdigay soo dirsadeen uu nabigu ku yidhi muxuu ku yidhi rasuulka aamurukum biarbacin aliimaanu billaahi hal tadruuna maliimaanu billah shahaadatu an laa ilaaha ila allah waiqaamu asalaati waitaau zakaati wa sawmu ramadaan wa an tuctuu min almaaanimi alkhumusa nabigeenna wafdi cabdilqays ayuu faray oo waxna wuu waxna wuu amray waxna waa ka reebay qaybta amray buu noo soo qaaday shiikha nabigu wuxuu yidhi aamurukum waxaa idin farayaa ree cabdilqaysow biarbacin afar arrimood baan idin farayaa afar arrimood baan idin faraya ka koowaad waa maxay aliimaanu billaah alla oo la rumeeyo oo aliimaanu bilaahi muxuu yahay iimaanka waa la ijmaaliyey hadda waa la duuduubay nabigaa fasiray wahal tadruuna ma aliimaanu billaah ma taqaanaan wahal tadruuna ma ogtihiin ma garanaysaan maa maxay buu ahaaday aliimaanu biاllah alla oo la rumeeyo aliimaanu bilahi wuxuu yahay miyaad garanaysaan ma taqaanaa wy markaasuu fasirayo wuxuu yidhi iimaankiibaa la fasiraya shahaadatu an laa ilaaha ila اllah shahaadatu qirid weeye an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud lagu xaq lagu caabuda inuusan jirin ila اllah alla mooye oo carabka a qirto wa salaada ood oogto sidii ilaa rasuulka allah uu amray rasuulkiisa inaad u oogto waa iyadan iimaankiy ka mid tahay wa ithaau zakaati zakadaada ood xoolahaada zakada aad ka dhiibto dadka mustaxiqiinta ahaayo iskalahaana aad gaarsiiso min aliimaani bay ka mid tahay wa sawmu ramadaana bisha ramadaan oo la soomaahi iimaankii bay ka mid tahay wa an tuctuu inaad siisaanood bixisaan min almaaanimi haniimada aad soo heshaan inaad ka bixisaan alkhumusa khumuskii allah iyo rasuulkiisa ay iska lahaayeen gooni laga dhigo shan meel markii loo qaybiyo hal meeloo ka midi in la bixiyo afarta kalena dadkii dagaalamayay loo qaybiyo sidaasaa la yihahda marka fiiri laa ilaaha ila allahu baa qowl ah salaadii qowl iyo ficil labada waa jirtaa iyo niyo saddexdaba way kulminaysaa salaadii niyadii waa la timid qawlkii waa la timid ficilna waa la timid itaau zakaa zakadii waa dhiibtay waa ficil baad bixinaysaa sawmu ramadaan waa soonki waa ficil lafteedii cunadii o dhan baad ka istaagtay waa tarkiba ficil oo tarkiya weeye xumaantii o dhan baad iska ilaalisay zakada ood dhiibto ood waxaan u jeeda khumuskii haniimada oo shan meelood meel laga bixiyana waa min aliimaani billaahi caza wajal marka iimaanka inuu kulminayo qowl iyo ficil iyo ictiqaad ayay arrintaasi tusaysaa weeyaan wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslimna waxaa ku sugnaa aydan sidoo kale mar labaad can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayrana ka sugnaaday can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam nabigeenana abu hurayre abu hurayra uu nebigu ka wariyey qaala nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam aliimaanu bidcu wasabcuuna aw bidcu wasituuna shucba faafdaluha qowlu laa ilaha ila اllah waadnaaha imaadat اlada can اطariiq wاlxayaau shucbat min aliimaan yani xadiidkaa fiiri saddexdii aan soo sheegnay qowlun billisaan iyo ictiqaadun bilqalbi iyo camalun bilarkaan aw biljawaarix saddexdaba waa kulminaya wuxuu yidhi aliimaanu iimaanku iyo inuu ziyaado nusqaamana wuu ku tusini weeyaan bidcun wa sabcuuna dhowr iyo toddobaatan aw amase shaku raawi baa la yidhahdaa raawigii baa shakiyey aw amase bidcun wa situuna yani dhowr iyo lixdan oo shucba qaybo ah weeya oo ka kooban yahay iimaanku koobuu ka bilaabanaya labo saddex afar ilaa dhowr iyo lixdan ama dhowr iyo toddobaatan aad gaarsiiso ayuu tegaya soo darajaad ma aha waa kala sarreeyaa soo ma iimaanku saasuu u qaybsamaa ka ugu wanaagsan marka fa afdaluhaa darajaadkaas midka ugu qiimaha badani qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah oo lagu dhawaaqo ayaa ah midda ugu darajada sares ugu fadliga badan wa adnaaha midka ugu hooseeyo oo darajaadkaas ugu hooseeyo wey imaadat lada can ariiq imaadat lada dhibkii oo laga wareejiyo can ariiqi wadada oo waxa xun oo ummadda dhibayo laga wareejiyo ayaa iimaankii ka mid ah imaadat lada can ariiq waalxayaau xishoodkiina shucbatun qayb weeye oo min aliimaani iimaanka ka mid a ah. waa qayb iimaanka ka mid a ah wlxayaau shucbatu min aliimaan xadiidkan markaa fiiriso aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba oo bidcun wa situuna shucba marka la yidhaahdo muxuu ku tusinayaa inuu darajaad leeyahay oo kala hooseeyo kala koreeyo midna uu ziyaada midna uu nusqaan yahay yacni ayay kala saasoo ku tusayaa weeyaan kan labaad wuxuu tusayaa qowl iyo ficil iyo maarata ictiqaad inuu yahay qawlu laa ilaaha ila allah waa mid ugu korayso waa maxay waa iqraarun bilisaan way carabkoo laga qira laa ilaha illa allah qawl baa la yidhaha qawlna xaggee laga yidhahdaa afkaa laga sheegaa tan kale wuxuu yidhi wa imaadat ladaa can ariiqi wadada oo jidka laga xun laga wareejiyo dhagxaanta dadka jidadka loo dhigo oo aad jidka ka qaado qodaxda iyo maaragtay maxaa la yidhaha dhalooyinka iyo waxa muslimka ummadda dhibayo oo aad ka wareejiso yacni qashinka oo aad dhulka ka qaado oo wadadii ay dadku marayeen wax alla wixii ummadaas dhibay inaad ka qaada baa la raba yacni islaamka nadaafadda oo namaray nafarayay ka mid tahay wadadaas in ilaahay dartiis ajraad ka heli markaad ilahay darti uga qaado weliba iyo imtiaalan biqowli rasuuli sal ala lay wasalam nabigeenna hadalkiisa adoo rumaysan dhibkii inaad wadada ka wareejiso marka dhibkaas laga wareejiyey ka qaadista wasakda adulka maxaa layihahdaa waddada aa ka qaaday maxay tahay waa camal soo maaha oo jawaarixda aa ka samaysa waa camalun bilarkaan jawaarixdiibaad xubnihiibaad ka camalfashay wey wlxayaau shucbat min aliimaanna waa ictiqaadun bilqalbi xishoodka xageebuu ka dhacaa ma gacmuhu ka dhacaa mise qowl afku ka dhacaa may waa qalbiga wey qalbiguu ka dhacaa marka walxayaau xishoodka waxaa wey waa shucbatu min aliimaan qayb iimaanka ka mida xadiidka marka wuxuu kulmiyey saddexdii qowlun bilisaan iyo yani camalu bilarkaan iyo maxaa la yidhahdaa camalu bilqalbi ama ictiqaadu bilqalbi buu kulminaya wey iyo siyaadada nusqaanta intaba kulminaya weya hada wbilahi towfiiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed ibn ali wsaxbi wslm